alxadis الraabic xadiidkii afaraad ruwiya may wuriye can nucman bni bashir nucman bin bashir sheeyel kuriy radi allahu tacaala canhu nucman an nabiya kuriyay sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nao may kagolay matalulgaaimi kana guma kama yani kana gumi sikadii sifat lgaaim lanka gumi fi xuduud illahi tacaala ilahay xuduudadasiya gumi sifadiisi walwaaqici wamatal lwaaqici ki dhiyay fiha fi lxuduudi xudooda dhahdiya kadii sifadiis kamatali qawmin ka sifati qawmin qoom sifadiis oo kaliya limideyn wa qoomkaas oo istahamoo gorridimeen calaa safiinatin doon korsana ka gorridimeen oo fasaara bacluhum bacdulqawmi qoomkii bacdigood ahaaday aclaaha fi aclaaha doonta korjiraashi ahaaday wa bacduhum wasaara bacluhum bacdulqawmi qoomkii bacdishon ahaaday asfalaha fi asfaliha doonta hoos jiraashi ahaaday fakana aladina kuwi may haadeen fi asfaliha asfali safinati doonta hoosiya kasugnaadeen may haadeen ida sago hadi waraab dalabaayan min almaai bi waraab dalabaayan maro ini maraayan iyo haadeen calaa man duul korsho maraayan fawgahom fawga yani fo alaa man duul korsho fawgahom fooga aladina ladinkas korsho haadi maraayan ahaadeen faqaaluu asfalinti meereen low anaa una karagnaa duleelino fi nasiibina nasiibkan dhatis harkan duleeliya dulyeelino walam nudi naxnu non dhibne man duulo foogana korkaana jiran an dhibna lakana asan saasafay lahayti khayran yani fain taraku kolku fain taraku nimankii acliyiinta haen kor jaren haddi ku taban hum asfaliinti ku taban wama araadu wamaca ma araadu waliyo doonayan macasho ku taban halaku helaagsamaan jamiican halayn dhamaan wain akaduu hadii yani gobdaano calaa aydihim wain akaduu hadii gobdaano calaa aydihim aydil asfariina kuwii hoos jari galnyaasho gobdaan haan kor jaran najow bedbaadeen haani kor jari wanajo han hoos jaron bedbaadeen jamiican halin dhamaantoodi ahira albukaariy bukaariya hadiska na weriyey algaaimu kana gumay fi xuduud illahi tacaala ilaahay xuduudis datiya gumi macnaahu macnishe may bua almunkiru kano inkiraayo lahaa lilxuduud inkiraw yani algaa'imu fi dafciha munkir eho yani xuduudiyeede inkiraayo reebaw munkaraat reebaw algaa'imu gumay fi dafciha dafci lxuduud xuduudiyeede reebawkeedan gumi wa fi izaalatiha izaalat lxuduud xuduudiyeede zuuliyowshen gumi wa walmuraadu bilxuduudi lankumuraadawna maaw nahallahu ilahay reebay canhu ama maad reebiyo istahmu macnaahu igtaracu goridimengleyo الرابع الحديث الرابع مروي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي laba may ka goolay masalulgaaimi ki dhumi sifidis sifatulgaaimi ki istaagi sufidis fi xuduud illahi tacaala ilahay xuduuddatiya dhumi sifidis walwaaqici wa wamasalulwaaqici ki di fi xuduud illahi hadiya kan istaagay oo reebo munkarka macsidi reebowa i walwaaqici wamasalulwaaqici kan dhiyay fiha fi lxuduudi kadhah dhiyay oo macsidi sameeya munkarka sameeya sifadooda may lamidaynare rasuulka kasif kamathali qoomin kasifati qoomin qoom sifadooda oo kaliya lamidayn qoom kastoo istahamuu gorridimen calaa safinatin doon korshe ka gorridimen qoom oona yawmi alkhatar e saaran o horta badka jaran badina doon saaran ta doontase saaran yin doontase kolka ini lakamaashado non dhawto ini lakabedbaado non dhawto oo xuduudo lakadeero masalan ba heerta lakadeero kolkan arladii oo dhan amay lakashibay rasuulka ningashibahay sala allahu alayhi wasalam arladii may lakashibay badya lakashibay dadka korshe kasuguna may lakashibay badaas korshe doon saaran oo doontona lama dhabag leh oo dadkoona yani waa kay diinta ilaahay ngumaayano walal wali humaatee reebayan dadkoona humaatadii sameeyayan oan kolku humaatada sameeyahay hoob galantiyo langobana dadki dhan isbadbaadaw mana taasa rasuulka ninsuurayahay sala allahu alayhi wasalam oo wanaagi ley macruufka farowshay munkarka reebowshay wanaaga ley laywa badbaadiya ka jartali ley han humaatada sameeyan naftiyo kabadbaadayan hoob munkarkaas galantada kagobado dhaafa leer aan khairka dacwada fidiya yon yani badbaadeen lamadaba badbaadmayka jarte ini macruufna la faro munkarna la reeb taasa rasuulka nin suurayahay sala allahu alayhi wasalam matalulgaaimi sifatulgaaimi kan gumi sifidi si xuduudillahi taala gumi walwaaqici wamatalulwaaqici kan di fiha fi ka kadiyay oo munkarka macsidi sameeya sifadooda may limid etere rasuulka ka kamasali qawmin ka sifati qawmin qoom tilmaanteed oo kaliya lamid ayin qoomkaas oo istahamu goorizimeeno calaa safiinatin doon korshe kubarridimeen doonti lama dhabar leh fasaara ahaaday bacduhum bacdulqawmi qoomkii bacdisho ahaaday aclaaha fi aclaaha acla safinati safinada korjiraashi ahaadi wa bacdhum wasaara bacdhum bacdulqawmi qoomki bacdishoon haaday asfalaha fi asfaliha doonto hoos jirayshi haadi saasan gorridimeen dadkii ahlulcilmiga haayano oo macruufka faraayo oo munkarka reebo aclilkweli mana han humaatada sameeyon asfaliin hoosa jiran fakana aladina kuwii may haadana istaqaru sugnaadeen fi asfaliha asfali safina doonta hoosiya kasugnaadeen may haadeen ida sagow hadii waraab dalabaayan min almaai bi waraab dalabaayan maru ini maraayan haadeen calaaman duul korsho maraayan fawgahum fawga ladina ladin kasay korsho haadi han asfalinta han ku jaro iyo korsho maraayan meela biyoogi badi ku darsadaayan wa okun hanga korsho maraayan yani saaso fakaalu markaasa mareena hani kor la maraayo korsho la maraayona raalikayin yani dhibma ka gaban fakaaluu markaasa asfalinti meren low ana un kharagnaa dhambalo lahaynay fi nasiibina nasiibkana dhambalo lahayni kargan duleeliyo duleeli oo badan he yani doontan doontantan hoostan kubujifanbiyo unubaniin dhawina oo walam nudi naxnu dhibo dhibi lahayne mandul un dhibi lahayn fawgana una korkaan ahaaden un dhibi lahayn lakaana asan saasafay lahay kisaren kolku may suubiyan fadahayan doontunga hooska bujiyan fadahayan munkarkii sameeyo shay oo kale oo mun gabal bujiyan namay nagdaas oo galintiyo lang gobol munkarki la sameeyo la sameeyo la sameeyo lang reebo luwa wala hilaagsameew fa in tarako acliyinti hani korjari hadii ku tabaan hum asfalinti ku tabaan an hoosjar ku tabaan wama araadu maca ma araadu asfalintan wala doonahayan macasha ku tabaan bujiyano noo dhaaf iraano ku tabaan kolku gabalki doonti hoob hooska kubuji biyoha ku gale yoogyani hoosa yakbusamaayan sii gudubaayan doonto dhon hoosan degaas hala ku helaagsamaayan reeb jamiican haalain dhomaan hani korjari hani hosjari helaagsamaayan hadii lang reebne ambujidan lang arneeb uni dhibkaana qabne dhibkaana qabaane ambujidan oo dhan arne bujisadana la fiiriyo iskubujiyan maha kulliso helaagsamaayan wain akaduu hani korjari hadii gobodaan calaa aydihim aydil asfalina hani hosjari ganyaasho gobodaan ambujidan inti hilaaga kakooyey macsi in samaysen leero lakureebo macsidi munkarka lakureeboon najo bedbaadaya hani korjari wa wanajo han hoos jaron bedbaadaya jamiican halihindhawoy omaantiyo bedbaadayan wa kolkun faaidadaas latari rasuln tusaaleyahay macruufka la faro munkarka la reeb tawaamay ulemay wali dadkulon doontoo lisa saariyi han maatiga maatada sameey hankel doontoo lisa saariyi kolka in lakureebo maatada hadi kala dembiga dadkulon eh, yaabki koy dadkulon ami meele tawaamay ure hadiska albukaariyo bukaariyo wiri algaaimo fi cuduud illahi tacaala macnah macna algaaimaibu almunkiru kano inkiraw dha lilcuduud xuduud inkiraw algaaimu kigumi wa fi dafciha dafci lxuduudi duudi reebowsha munkarka reebowsha lankingumi wa fi izaalatiha izaalati yani munkari munkarkaasay ama izaalatiha izaalati lxuduudi xuduudiyeede zuuriyawsha lankingumi kaasa algaaimu fi xuduud illahi lere walmuraadu bilxuduud lankumuraadowna ma aladigia xuduud lere naha allahu tacaala ilahay reebe canhu ama maaga reebi istahmu macnaahu iftarac ugo ridimeen alkamis alxadis alkamis marwiy can umi lmuminiina muminiintaadiyo maylfuriye umi salamata magaasha umi salama kunidie dheraa hindin hindina e magaasha hindidaaso binti abi umaya abi umaye gabartisa yani abi umaye kuniwa magaashain xudayfata dheraa radi allahu taala canha can nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy anahu ana nabiya gaala nabiyna umay kagola inahu shaniye yustacmal umay caamil lasingidhikay alaykum madax lasingidhikay umala dad amirin ee madax lasingidhikay fa tacrifuna kasaasan watunkiruna waan inkiraasan faman kariha lanki kaado fakad bariyahu aman kaas berenagade waman ankara lanki inkiron fakad salima bedbaadi walakin man radiya wataabaca walakin halaka man gofiya hilaagsami radiya raadonagdo wataabaca ra kaal wasaabtamaran ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo alaa nuqaatilu nacnu namla degaalomoono hum alumara amirintaasa degaalamaani qaala nabiy maray laamaya ma aqaamu umti ogayan na degaalanten fikum daadin asalaata salaad ka ogayan awaama yure abdeska muslim ungawri omay beliya saxaabi gabirtin saxaabiyayte umi salama hadlahayte can umi salamata radiallahu an umi lmuminina umi salama umi salama maylkuriya kunyadi umi salam gabirti lerahay magaashan hindin hindi lerahay hindidaaso binti abi umay abi umay gabirtitahay xudayfata ah abi umayagana radiallahu tacaala canha can umi salama likraadana an nabiy may kuriday sala allahu alayhi wasalam ana ana nabiya gaala nabiyna wayna kagooli inahu shaniye yustacmalu may caamilka dhigi doone calaykum korkin umaraa dad amirin aye amiirin umaraawa kariimin kurama oo kale dag amirin aye madax lasinkadika doon fatacrifuna kasaasana marko ama faylayn ahay maamulso ama fayleye wa watunkiruna markoona inkiraasan amirintaas wala inkiraasan akaragaasan faman kariha kalku inkirok manaa humaati amiirkii sameeye shay macsiya ama shay humaatee sameeye wal inkire faman kariha lanki ka hado amiirkaas wala usalaayahay diinta kutumadahay ka hado maha fakad bariya huwa mankaasoy beri nagade waman ofal ofki ankara hua manka inkiroon lanki inkiroo foolba galantil galo misma e afka kulo galo mis eh, kalba kukahado inkiroon fakad salima badbaadi dembigi kubadbaadisun munkarkaas amirka sameeyahay dembi shay kubadbaadiyo yani walakin man radiya walakin halaka ma hilaagsamay man a hilaagsamay radiya huwa mankaraalo nagaday taabaca huwa mankarahay alamira amirka kakahi shayga munkarka sameeyahay amirka lanki karahay oo oh, yani karaalo nagadi wala amirka sumaatil sameeyahay kaasa hilaagsamay dembaawi waay kaalu asaabta mereena ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo alaa nuqaatilu nacnu unhe maladegaalamaano hum alumara amiirintaasay onayo walalakinkira sameeyayaan maladegaalamaano qaala nabinamay golay laamaya maladegaalanteng may walay fawdul i fidnada yakuya kuhon walkasa yani kudaron kalhun ladegaalanteng eri rasuulka sala allahu alayh wasalam inti inte maa gaamu inti googayaan fikum raadin asalaata haalu salaad banti ayno salaad go oogayaan an ladegaalanteng rawaama yure adeska muslimun macnaahu macna alxadiidi xadiiska macnaa shay maybua man kariha lanki ka hado bigalbihi galbi man manka galbi shayleyka ka had amiirkaas munkarka sameeyahay yani inkiri waayo laakin galbe ku ka had walam yastadic huwa manka ng awoodne inkaaran inkira ng awood biyadin galanaki inkira ng awood amiirkaas munkarka sameeyahay galan inkira hebo korno walaa bilisaanin lisaan inig ahay malam walam yastadic ng awoodne inkaaran inkira biyadin galanaki inkiro walaa bilisaanin carab laki inkira ng awoodno fakad bariya huwa man kaas min alismi dembi ku beri nagriyo amir kastoy munkarku maaso sameeya usi beri ku eyu wa addaa gududay wadiifata wadiifatama manku sidee wadiifadiis oo alinkaaru bilgalbi ee gududiyu laakin waman ankara lankiinkiro bicasabi daagati ma manka awoodis gadarshe yani bicasabi daagati daagatima manka daagidis gadarshe inkiroon oo afkabla galo walaan amiro walfaylam ee munkara walaan dhaafer oo afkala galon fakad haqiigidab ahaan la salima huwa manka bedbaadi min hadii lmacsiyati macsidi ade usulka badbaadi a waman radiya laakin lankidaalanago bifaclin ficli umara amirintaas ficilka yo suubiyaan macsida suubiyaan yani waa kay wa taabaca karaho insacab insaab dhawo karaho um amiirintaaso insaab dhawo karaho fahuwa mankaaso isuna alcaasi waay amirka yani maasi ma samayn isuna caasi samay su macsidiya karaadlay aha rahi caasi waayan lidinbaawi kaas asaadisu asal xadiis sadis xadiidka yonlihaad ruya may luriya canum muminiintaadi hoyshamaylkuuriyey umilxakam umilxakamna kuniyadiya leray zaynaba magaashana zaynaba leray zaynabadaasoo binti jaxshin jaxsh ariifisahaysi radia allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshee dakala gali calayha calaa zaynaba binta jaxshi an gali fazican xaala kawnihi fazican hali rasuul ki argagaarsan zawjadiis wa yaqulu nabiyna wakagolow laa ilaha ila allah waylun lilcarab silaymana laa ilaha ilaha kalma ila allahu ilahay mahayn waylun cadaabiya lilcarabi arabn sugnaadi min sharin min ajli sharin shar daraadiya cadaabi an kusugnaadi waylun hilaag ya lilcarabi arab un sugnaadi min sharin min ajli sharin shar daraadiya sharkaas oo gadig taraba huwa shar kusuge dhawaaday may wali futixa mayla furay alyoma maalintan tan ansinlaad lahay min radmi yajuja wamajuja yajuji majuj lamadi goom leelahay duudi oo heshe may la furay mithlu hadihi tan oo kaliya la furi ah yani wahay mithlu hadihi tan oo kaliya la furi waay laga nabi nabag iska helgadeeyey yani wa kay biasbucehi lami sarnyaadi iska helgadeey alibhama sulk alati taliha an oo kale lafuri waay fakultan mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo an ahlikuma hilaagsamaane wasaalixuuna nahaal fina dhaxdaan kusuguyin hilaagsamaane qaala nabiy naomay koray nacam ha eme ida kafura alkhabuso umaatad hadi badato macsidi badato oo lang reeb lawaayo mana asaadis saadis anum lmuminiin muminiinta adiyo mayl kuuriyey umi lxakam kuniyadeen umi lxakam leerahay zaynaba zaynaba binti jaxshi radia allahu tacaala an anha lakralhada zaynab may lakuriyey zaynaba bintu jaxsh cabdillahi bin jaxshi ladalata rasuulka sala allahu alay wasalam inadisa dhaliban zawjadiisa yani waa kay haytay um lmuminiin zaynaba bintu jaxshi radia allahu tacaala canha falama qala zaydun aayadii langabarkadagaasi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam dakala nabiy nabo galay aleyh ala zaynaba zaynab oo zawjadiiseen gali radia allahu taala anha fasican haala kawnihi fasican haal rasuulka argagaxsanyi eedan eh, argagaxsanyi yan gali yaqul nabiy naboka golow laa ilaha ilaha kalmajar ila allahu ilahay maahin waylun cadaab iyo lilcarabi arabiya cadaaban sugnaadi ama waylun hilaag iyo lilcarabi araban sugnaadi min sharin min ajli sharin shar daraadiya waa hilaagan kasugnaadi sharkaasoo gadig taraba wuquucuhu shar kusugeedhiyow shayga dhawaaday may wali futica may la furay alyawma maalintan tan eh min radmi yajuja wamajuja yajuj iyo majuj duubiyo heshe may la furay mithlu hadihi lamada yani tan oo kale iya la furay waa mithlu hadihi tan oo kale iya la furiya rasuulka sala allahu alay wasalam radmog may buafatu radmi majaazu yani may langajeeda majaaz ahaan waha an igtilaabi duhuri ahli shari walfasaadi sharciyonayaw fasaadi helsho daahirowsho hadhawaadiya rasuulka wakiila maxmulun cala alxaqiiqati lkumbare waabi yajuji majuj on ba hadhawaadeen nisme yani wa kay fitanti i sharti fasaadiye heelshawaha daahirowsha hodhawaade saas oo kale rasuulka ishaarahay walan diiniya rasuulka warmahay waana dhii doona yani dhiiday marki damben fitan badan a dhiiday kalka yajuj imajuj dududiyo iyo laha furi yajuj imajuj mayba lama qoom oo yani waakay kay oo meeloonayo duude bureedsiya ka jaran gabal yani waakay kay masalan dalgarneyn waktigi shay zamanki dalgarneyn odoonki saalahaga ay dalgarneyn leedahay zamin binaanka baa jareen dadka dhibi jaren kalkan qoom eedan wubingo kalkan gabalki buurtiyo waa kubaa jaren ala duudi ay maar iyonayo shid wala bira liska dhilaaliye wal duudi kalkan maalin kasta dodaan kadaa tini lahay kitaabka akrisenin kusheega insha allahu lakuyaabla beri kalkan yani waa kay tiyeedahayt iyo haq wadahaya gabalki sugahay kalkan waa babujo shee waliyada dhiman kiyaamagi baa dhawaaday saani hamoodahaya saas oo kale rasuulka isaarahay fataxa nabi fataxa yani futixa walfudi alyawma maalantan tangay mayla furay min radmi yajuja wamajuj lamadi goomo yajuj majuj aray duudihoyso may la furay mislu hadihi kan oo kaliya la furay waxalaqa nabiyo nabaga iska helgadeey biasbuceyhi asbucayi nabiy naba lami spanya alibhaami ah walatidi ah talihiya latidi lahariisa alibhaam sulki tan lahariiso iska helgadeey haan oo kale la furiyar fakultaan may ka gole ya rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyo an ahliku naxnu ma un hilagsamaane wafina dhahdanan hal asaalixuuna tasusubnkadahasaguyin saalixiin maylire man addaa xuquuq allahi wa xuquuqa cibaadihi langalilanka ilahay gugdis na gududay adoomanka gugdiyo na gudubiya saalixiin lere wacalaa cibaadillahi saalixiinang markas andoaya laleyu kolkan saalixiintas dhataanka jaran tasasuban dhataanka jaranga ilaasimanew qaala nabiyna umay goray nacam ha idaa katura alkhabuto umaatad hadii badatuo bulshada hoob umaatka badat walhaage yani waa kaysa mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq waay kolkan taas may daliilnga taliba tusihaye xadiidka la macruufka la faro munkarka lareebo humaatada la reeb marka saasafay le hadii la reebo waayo humaatadii badad hilaakoya mutafaqun alayhi asaabicu alxadiis asaabic an abi saciidin alkudriy radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay kagole iyaakum maysin kudigey waljuluusa wal hanun isin jeelinga sin kudigey wari rasuulka sala allahu alayh wasalam iyaakum maysin kudigey waljuluusa fedheeda fi durugya fi durugaati wadiyaalka tarjiime fedheetaan shaacabka yani waa kay gaway taga fadheetan anun jeelin taasa siin kudigey rasuul iyaaku may siin kudigey waljuluusa fadheedo iyo siin kudige fi durogati wadiyaalki sin fadheetan darjiime i wadiyaalki meelo shaacabkil eraw meelo fadheetan asin kudige wari rasul sala allahu alayhi wasalam fagaalu asaabta meren ya rasuulallah ilaahay rasuulkiisiyo ma lana unmanin sugna min majalisina makaana fidhiyaalkaana gudun deegtong manin sugnaan meelo yo e makumeera maano fadheedan o may oh. wali nataxadau kasheekoshaan fiiha fi lmajaalisi makana fidiyaalkaas baka sheeko islaan kumeeramaan waay faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkimin golay faida abeytum hadii sindiide ila lmajlisa fadheedo maahina faacduu siya markaasa dariiga jidku siya xaqahu xaqa dariigi jidkusuga habshey siya kaalu asaabta mereen wamaa xagu dariigi kan yeede sdeyaana jidka habshey ey ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo qaala nabiy naomay golay kallu lbasari in markan horeytin dhola laab waay maxaarimti ajaanibti meelo maraas indho hakulaabo lan fiirine lan gorgorsane tan ay taasay lan ar er, indho lahalaabwa wakafu ladaa dhibkana la reeb waay waradu salaami salaamtan yani laradi waay walamru bilmacrufi wanaag la far waay wanahyu can lmunkari munkarna la reebo mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay alxadiث saabi an abi saciidin alkudri radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam qaala nabiy law may golay iyaakum ixdaruu isku jara waljuluusa waay iyaakum maysin kudigey e ixdar isku jara aljuluusa fadheedo isku jara fi durugaati waljuluusa fadheedo dige fi durugaati dariigin durug lakajami fi durugaati wadiyaalo fadheesan dige wa faqaalu asaabti mereeno yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyo maa lana unu manin sugnaan buddum deegtoong manin sugnaan min majaalisina majaalistaana deegtoong manin sugnaan makumayro maanu majaalistaan fadheedaan may wali natacadatu nahnu una sheeko islaan fiiha fi lmajaalis majaalistaas tasiya ka sheeko asaabi rasul saase dad dhoorsung haayeno dafafay lahaayen zamanka hade waabadaronta walilkasheekosada macruf walkasa iyadan yani waa kan dhaha galna bulshada isku roogdo meelo isku roogdo faylelan dhaha gal adi kalo yani wahay dembiha kusadaas natacadafu sheeko islaan fiha fi lmajaalis majaalista dhadiya ka sheeko islaan faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay faida abaytum haddiisin diideen ila almajlisa fadheedo ma walkala diideen fadheedan meeliadeelatin markaas faacdu siya siya ari rasuulka jidku jidkusuge xaga aga darig jidta xagala agshaysiya qaal wasaasmereen wama xagu darig jidka agshaymay hati ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo qaala nabiy naomay kagoray kallo lbasari indho ini lahalaabo indho walilankatiragar ini lalaabo iyo meel maxaarim ajnaba lankaragaani lijeylifadaay ooba jeytayn bidaanki fedheeti halaabto indho of meelo maraw sihun inin firi lang muslime sihun inin daymoon haye yani indho gofkan kusagootin haye hadin maxaarimtanan firfirin lamadab kulaabto indho oo gofka meel mala argahaysakintaa iyo kadaa walaagaso ilaas oo kale reebo reebolaba gofka musumka xaqiraw shay mala ogolo yani hindhoho laabto tankele maxaarimtana ku laabto maya ajaanibtana ku laabto wala ajnaba meel maraayan oo ilahay ini la fiiriyo baxaaram kuweelin hindhoha ku laab tankele wakafulada dhibka reebto afkana dadanka dhibne argahaysa kan hamasho meelin galn yani waa kay hindhona dadanka dhibna wa waradu salaami salaamna radi yani waa kay salaamna radi wal haka kormareey meelba fariid assalaamu calaykum ala kare وalaykum الsalaam kokale kamare وalaykum الsalaam salaantiradi laba kamar وalamru salaantan badan meyngarne salaantiradi وalamru tankel وalamru faroay bilmacrufi wanaag fartadan hadii adoo meeli fidhidi jidki humaatilka sameeyo reebto macruf farto wanahyu reebo waay an lmunkari munkarna reebto intaasay waay yani intaasa xuquuqdi e dariig e taasay weelay rasuulka sala الlahu alayه wasalam malushaahid وalamru bilmacrufi والnahyu can lmunkar baabka meelanin kuwaafaga waaba xadiska tarjumad bakacdiya mutafaq alayh athamin alxadis thamin xadinki xadiskasiydad marwiyun an ibni cabaasin radia lahu taala canhuma cabdillaahi ibn cabas maylik uriyey ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ya ra'aahuwa rasuulku ma aragay khataman faraatugo ya aragi min dahbin dehebe fi yadi rajulin rajul galantis kusugnaadi ya aragi fanazaca nabiy nabaga siibay yani hu khatamkiya siibi fadaraxa nabiy nabag tuuray hu alkhatama faraatigiya tuuri waqaala nabiy nabamay ka goolay yacmid a yacmidu ngasadey axadukum kookin ngasadey ilaa jamratin daholantike ngasadey jamradaasoo min naarin naar e fayajcalu weelayha jamrada fi yadihi yadi laad aadka yani fartis weeley fi asbicihi asbicil aadi aadka yani galantis fartis weeleyo galantadan faraasad malgeliya faslo may lanajeeday asaabicda farta lanajeeday fartis weeleyo yani faqaala lirajuli faqaala faqiila lahu bes faraasig walkugamiy bes faqiila lahu lirajuli rajulka may langara bacdama dahaba rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulsa marki tabay bacdisha maylingara hud hasku qaadoy anta khatamaka faraatiga qaadoy intaficka intifaac hoob lakindiday fartabilyo lakindidin dhini kale bankadhagda kortahenka intifaac bi bilkhatami salangari qaala rajul rajulki maray laamaya laa aakuduhu mahaqaadada eri wallahi akadhaarday laa aakudu mahaqaadahu alkhatama abadan guligay mahaqaadaadi mana walaha algadbaraha gemey o khatamkan kan rasuul gemi sala allahu alayhi wasalam awaamay uley adesyo muslimoon dad imansho eedan hooglaya iman layahaayeen asxaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam hadisi siyedaas an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam raahu rasuulki arag khataman farato min dehebin deheb a aragay fi yadi rajulin rajul galantiska jarti aragi fi asbuci rajulin rajul farkis faraato ka jariya rasuulka aragi fanazaca nabiy faraata deheb megelka xaarama ku eye isla markii kolku munkar zuuriyoki wa fanadaca anabiy nabagu siibay hu alkhatama faraatigilanki fartisa kusiibay fadalaxa nabiy nabo turay hu alkhatama faraatigi fiidiywdaheb eya daali beese yaya turi rasul waqaala nabiy nabo may kagoolay yacmidu aliflistifama macduufe suaal wa yacmidu axadukum ayacmidu axadukum axadkin ngasadey ilaa jamratin dhol dhol ngasadey jamradaasoo min naari naare ngasadey fayajaclu weeley a jamradiade fi yadi yadilcas axadkusiga galantis weeley fartis weeley faqiila lirajuli ay mawelaw mana kalku oban welana tagna cadaaba dakan jidasu faratagan hebe migal galadaw cadaabahan jidas faratan kaan galaday oo kaliyo marmar oo kale welan dhalinyarti hore yani hadda siya waktigi hore maybo dhalinyarta oo kale masalan ba yani waa kay diinto mal dhagin badan hanu mal geliyaan kalkuntoo lasaaxiba halayti lasaaxiba ay farata shaqaadeed hebe farfanka jar mana farata saaxibtee leh bal saas oo kale lay mana kalkun faratad hebe dhoolnaareda galantakin jartalilay fayajclu weley rasuulka sheegay sala lahu alay salam fayajclu weley ha yani wa kay masalan faratu yani wa kay fayajclu weley ha aljamrata fi yadi yadi ahadi hak yadis weley galantis weley mawelaw kalkun bullay firid hakaadato galanta sadanka gobsato mawele kor kadalika wali kusabab nagda oo dembe e oo dee farate langnigal galad dembe kusabab nagda ya cadaab naar hajidew faqiila lirajuli rajulki may langaray bacdama dahaba rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulk marki tabi badisamaylingara ud gaadoy khatamaka faraatiga gaadoy intafik intifa bi bilkhatami faraatiga gaadoy isku dhagoy isku intifac kuley galisha isticmaal isticmaal lakin diiday intifac binaawiya isku dhagoy bilaanti ku gadoy bilaanti heban binaawiya qaala rajulki meray laamaya malku yaabo eri wallahi akadhaarade laa aakudu mahakaadahu alkhatama eri faraatiga rasuulka fiiriyo sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaacatlmaal horta xarimi maal la la layaco ma tawro diidi rasuulka sala lahu alay salam saastlga shayga ma gelin rasuulka fiiriya a makaada lilaa aakhudu makaada huwa alkhatama abadan makaada walhaal kad baraxa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay tawray huwa alkhatama faraata rasuulka fiiriya reebay beesa ay fiiriya gami makaada magnaqdaay rawaa muslimo muslim iyo wacdii uriyey saaso kalkun shaygan hadii marba lakoo reebo oo macsi beya mis munkar beya walaan isku dhaaf laker bes saaslen kudhaafto kudhaafto labahay rawaa ma shayga munkarka hadii la argo saasan suuli rawa mayuriy adiska muslim muslim iya adis uriyey ataasi aladis taasi adiska sagaalad an abi saciidin abi sacid may lakuriye alxasan albasriyi kunidis xasan albasri leerahay yani xasan albasri may lakuriye ana caaida bna camrin caaid bin camr okoler radi allahu tacaala canhu iya huwa caaidkaasoy galay yani wa kay ala cubaydillahi bin ziyad lanleraw amire yan gali faqaala may kagoolay caaid hey bunaya ya bunaya Ah, ubaydlahi lan dhalinyaraho waan amir madaxa markaasay kalka wal waaniyahay waktigiya sitanta waktigiisha fagaala may kagola ey bunaya ya bunaya wiilyaro kayo ubaydlahi lahadlahay caiska langin oday kalka yani nagusudhali oo kale saamiy ubaydlahi lahadlahay kalku ini ini ana samictu dheegi rasuulalahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha dheegi yaqulu rasuulka haalka gola iya dheegi ina shara ricaai yarsimiyaalka kan inshar badan ama yarsamiyaalka haan in shar badan alxudamato haan dadka burburiyaayan waay yani haan dadka burburiyaayan haanaso oo dadka dulmiyaayan oo inin naxriisane inin dhimriyaane oo burburiyaayan oo masiibo ka ridaayan haanasa inshar badan rasuulka dheegi fayaaka maykin kudigey cubaydillaahi adin amir ata dadka rayidka dadka dadmaamula ata an takuna ini haato minhum min ar min shari ricaay yarsamiyaalkaas haan inshar badan ini kumid haat ilan yersinatabatil uma maamulahayte ye yani yani yeyatariyahayte ina dadkaasumid hatokin gudigo faqaala cubaydllahi ma in jawaabay law licaa'i binu camrin radia allahu taala anhu saxaabigi hay ma ngaray ajlis fadhaw er fadhaw fainamaa inkalmaane anta ad may haatay caa'ido min nukhaalati asxaabi muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabiyllahi muhamed asxaabtis weegidood iya kumid haatay meel isku fadha mana ahi yani wa kay faqaala caa'ido may ka goole walahe walangefiy mana heera sheegi macrufa dadfari wal korko afrigadilinsasa weegiya tamil fadala faqaala may kagoolay wahal kaanad haatahe lahum liasxaabi rasul rasulka asaabtis miya nukhalatun weegin sugnaatay kuliso dadfaylilaymahayn halinko weege ka jaraw inama kanat nukhalatu weega may haatay bacdahu bacd alasxaabi asxaab rasul bacdisho weega haati mahayn asxaab rasul weega maka jarneel i wa fi ayrihim asxaabta keyrkood iyo weegin kasugnaati mahayn asxaabta weega makasunaanen awama yuri adito muslimun imaam muslim iya wuri koku macruuf wali e ofka isheegdoln banya walal wali dhibeek wadiro hada shacab rasul waa kay dhibtaasan jeslaay waana dacwadiya gudbislaay ana caaid bna camrin radia allahu tacaala canhu ye dakala huwa caaid galay calaa cubaydillaahi bn ziyaad amirko cubaydillaahi bn ziyaad leraw yen gali cubaydillaahi waay umawiyinti kumid hay faqaala may kagooley yani faqaala caaidun caaid binu camrin meeray ay bunaya ya bunaya wilyaro kayo kuri yar oo amir eh may ngare inian sameytu dheegi rasuullahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolawa dheegi ina shara ricaai yarsamiyaalka kan inshar bado dadka yarsanka eh oo dhanka amiirka sun yersanga ogdaa dadka langa maamulahay dadka rayadkas oo madaxangay iya maamulahay kalku ini yani dadkaaso naxriiso dhimriyo kidio laciifka kidio maskiinka kulli kuwargabo lan baahanye muskaleedisay lanka amirka raacoysane dadkus intali hayno nkuwargab ki masaakinka kulli kuwargab kakumamalaya ina shara ricaai yarsimyaalka ama madaxyaalka haan an shar badan alxudamatu haan dadka burburyahan waay sasa rasulka kudheegi arrica maylira jamcu raacin raacin la jamyay rica walmuraadu bi huna alxaakim alamnijed xaakimiinta haan an shar badan amiirinta haan an shar badan alxudamatu haan dadka burburyahan xudamana mubaalagatu min alxadmi lay burburyo wahuwa lkasru jibiyo wahuwa man yashuku cala araciya hayadka lanka onayo ki cadaalad doranka maamulaayo dhibaw oo wayadlimhum cadaalad yani dadka rayidka zulmiyaw walaa yarxamhum inin naxriisaan walaa yaldafu bihim inin turaan kaasa manaa leray shar raaciya kolkun ina shara ricaai yarsamiyaalka misamiidin tahanan shar badan xaakimiin tahanan shar badan alxudamatu han dadka burburyaayan waayo sa rasuulku deegayin sala allahu alayhi wasalam fa iyaaka reeqad maykin gudigey cubaadillah adin koley dadka rayid madaxgi bataa an takuna anta adnabta ini minhum min min shari ricaai amirintaas kan inshar badan ini adhaata taasa kimudige faqaala cubaydllahi cubaydllahi binu ziyaad amirki meray dalin yarkaa lahu li caaidin caaid may maray ajlis fadhow ajlis fadhow isku fadhowa fa inama inkalmahane anta ado min nukhaalati asxaabi muxamadin sala allahu alay wasalam nabilahi muxamed asaabtis asaabtaas weegadoodiyo kumid atameel isku fadhower faqaala caaidun meray wahal he yaabwa kanat haatay lahum liasxaabi rasuul miya nukaalatun weegan sugnaatay yaabua inama inkalmahane man sugnaane kanat nukaalatu weegan may layhaatay bacdahum bacd asxaabi layhayti weegan may haadasa asaabta bacdiso lay haadaas iwafay ayrihin ayr asxaabi asaabta keyrkooda dhadiyo lay weega haadaas maayn asxaabu rasuul weega maka jarta waay sarira waa ma yuri xadiidka muslimun alcaashir alxadiid alcaashir xadiidka tomonaad an xudayfata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naumay ka goray wallahi ladi macbuda ka nafsi naftay biyadi yadi ladi ladii galantis kusugnaate kadhaaraday latamuruna fartan oo fartan bilmacrufi wanaag fartan wala tanhawna reebtan oo reebtan an lmunkari munkar reebtan o layushikana allah ilahay may baan bandhowya an yabcada huwa alini diro calaykum korkin dir cigaaban hakadir cigaabko minhu min allah ilahay shek aad uma tadcuna tugdan hu allaha tacaala tugdan ilah atidun oo bedbaadi artan oo falaa yustajaabu ajibni reed lakum isin lisin ajibna doadin reed taas inti in hada macruf faramun ka reeba an cudayfata saaxibi siri rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam radi allahu taala canhu an nabiy may kuriyay sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naba ini kagool wallahi ladi macbudaka dhaarday nafsi naftay biyadi yadi ladi ladig yadi susugnaateg dhaarday latamuruna fartan oo fartan oo fartan bilmacrufi wanaag fartan wala tanhawuna reebtan oo reebtan an lmunkari waxyaalihi shareecada dhahdiya lakin kilawna reebtan wali shareecada dhahdiya wanaag lankakasawna fartan o memaha hadi taasasinkua la yushikana allahu ilahay mayn dhowya afaal gurb a yani mayn dhowya an yabcahahu ala ini diro calaykum korkin cigaaban cigaabtin cigaabko minu min allah ilahay sheku ahaadi uma tadcuuna tuugdan hu allaha tacaala tugdan reed ilahu cigaabku noo bedbaadi adaabku noo bedbaadi abaartu noo bedbaadi maahi saasartan oo reed falaa yustajaabu lang ajibne lakum isinlisin ajibniya dhawa hay korkin o tumaani ato inga dherey ini macruufa faro munkarna reeg mismayni cadaab ilahi hadir wal kala kudhacay malaw kawaama yurey xadiidka tirmidiy wuri ala tirmidi may golay xadiidun hada xadiidun waay xadiidkaas oo xasan darji hasan alxaadi cashar xadiidka tumi koowaad an abi saciidin alkudri abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alay wasalam qaala nabiy naw may ka golay afdal ljihaadi jihaadka unfal badan kalimatu cadlin kalimatu xaqin kalima xaq e waay kalimadaas oo cinda suldaanin lang madax e eh, agdisaas suldaankaas oo jaailin dhalimin dhalim yani afdal ljihaadi an nabiy sal lahu ala slam qaala nabiy noomay gole afdal ljihaadi jihaadka infal badan mayb wa kalimatu cadlin kalimatu xaqin kalima xaq e waa oo cinda suldaanin suldaan kalimadaas oo cinda suldaanin suldaan agdisaas lang madax agdisaas suldaankaas oo jaailin dhaalim e dadka dulmiya joor joor falaw joor falaa dulma sameeya agdisaasi oo lang madax e anseedas mayaniyo in sheegase eh. xagga in sheegas sa xagga ka jarte sa weelalata may dhii karto kolka lankaaso dhaanka dhaalimka inad nafta dhibkiinjeysado ama hataa meelo naftiya yani shahiidnimo ka helo yani yala kuyaab kalkun kali jihaadka anfad badan kaaso rasuul sala allahu alayhi wasalam kalkun kheerka la sheeglay macruufka la faro mankarka la ree walow lang madax e ba hal in sheego hal in sheego ila mana sawaama yu ley xadiidka abu daawud o tirmidi waqaala tirmidi may ka goolay xadiiun hada xadiian waay xasanun darkidiisa sange athani cashar xadiska tumay lamaad marwiyo an abi cabdillahi abi cabdillahi mayl kuriye magaashay darik ibni shihaab darik ibni shihaabna magaashay lankasaay albajaliyi reer bajali gabilshay lang nisbay alaxmasiyi reer axmas quraish axmasi lang nisbay radia allahu tacaala canhu ana rajulan rajulko ya saala huwa rajul suaaley annabiya nabiga suaalay sala allahu alayh wasalam walha kad walaca rijlahu fi lgazri rajulko ya suaali walha kad walaca nabiyu nabag digiyey rijlah rijla nabi nabag latusrijiyey fi lgazri kooraha kadiji kooraha kadiji taas ya su-aal maylay ayu ljihaadi jihaadkeeba afdal fal badan qaala nabi na may kagolay kalimatu xaqin riwaaya riwaaya lakafasire oo day kalimatu cadlin malahin waa ko kalimatu xaqin kalima xaqe wa cinda suldaanin suldaan bisaadi suldaan kaasoo jaailin zaalimin zaalime fawaama yuriy xadiska nasaa-i bisnaadin saxiix mas wuri oo may le saaabi an abi cabdillahi barig ibni shihaabin albajali alacmasi radi allahu taala anhu ana rajulan rajulkao salahu rajul may warsaday anabiya warsaday sala allahu alay salam walaalka walaca nabiyu nabag na dijiyey rijla rijla nabiy nabag dijiyey fi lgazri koorahata diji firiska marki lakoora lutumelsaarda kooro leere gazri leere firis yani koorahaas na ka diji wali lakusuubiyo koorahayo ayuljihaad yari rasulka meelutiska dijiyey safar injees yalanka wal warsadi may le ayuljihaadi jihaadka afdalun fal badan qaala nabiy naomay golay kalimatu xain kalima xakeyan fadala afdal ljihaad maybua kalimatu xain waay kalimadaasoo cinda suldaanin lang madaxa egdisaatay suldaankaasoo jaailin dhaalime jaaile o dhaalime egdisaatay xagadan sheegata taasa jihaadan kafal badan may mujaahadada yani jihaadka ini naftaha kadigtoo soo haysay may dhii korta lankaa suldaanke dhaalimke ini dhibkin jeesata iya dhii kor rawaama yuriy kalkun taasaan kafal badan reer jihaad hadii laala meelo dhiba kiideen rawaama yuriy wadiska nasaa imaam nasaa-iya wuri bisnaadin sanad yakudi sanadkaas oo saxix an saacid algazratu algazru gazr mayle wa bikaynin zin yalaaki mucjamatin lahadabisi maftuxatin la kordhaw gazr uma raain alaak irahda soo saakinatin reeban gazr uma saainsa yalaaki gazri wahuwa gazrig mayle re yani waa kay rikaabu kuril baci jamari gorbugu kibdooshay korowshay wa maclurukuubshay wa rikaabu ey maxalo rukuub ljamali gurbu korowshay maxa shay meelilka koraw oo wala la saaro in kana huwa rikaabkaas adi haaday min jildin magaarayse ku ahaadi aw khashabin min khashabin langashadi ku ahaadi wakila mara laa yaktaso maka kaas nagdaw bijildin wa khashabin la walkasilka soo bi koro wa rikaabka manaha firiska markila koraw lutu meelilagalada markila firiska korgab meeliada lutulagalada rikaab lira gurbugna kadalika meeli lutulagalada marki gurbug lakorlafadaw adaga goolunte on bid magarwal kusubiyo mustaqreebdaskahas yani wa kay uma zain alaki algazru macnaahu bikinin mucjamatin ladabisi maftuxatin lakornaway alakri uma rayin alakri ada soo saakinatin uma zain alakri wahuwa gazrig maylay waaha rikaabu kori ljamali maxalo rukubi koriljamali maxalo rukubi koriljamali gorbogo kebdooshay kebdoogasoy korowsho maxalsho maxalkalaka korow lelo mana korka kabdiyaal kabdi kaldhanwa rikaabtina markobka wahuwa yani wa kay azra maylin kasay ar arz maylin kasay yani rikaabu koorljamal maxalo rakooba koorljamal gurbagi koorashay mana kabdooshay gurbo kabdooshay kabdoogaasoy maalo maxalo rakoobkoodu maalkalakokoraayalakakora ida kana huwa arzigaas arzigaas hadii hado min jildin magaaraad magaaraga suubiya latulgalada aw khashabin min khashabin laang hadii hado laanga la koray latulgalada waila maylala yaktas hua karsigu sige makaas nagadaayo bijildin magaar iwakashabin langley makaas nagada walkasi bilalkasubiora alxadidu halita cashara xadiski tuman isadaad marwiyon can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala cabdillaahi ibn mascuud may ka goray kaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka goray ina awala maa shayka an horeeyo dakala nafsu nuqsaan calaa bani israaila reer bani israil korso nuqsaan kan horeey anah shaniya kana rajul rajul yama had alkahu rajul in lakulma rajula ofka ka lakulma had fayaqulu rajulka meeraya hada kano itaki ilaha ilahay koobsay wadac kutab ma tasnacu munkarka suubihay kutabsaraay fainahu shaniya laa yaxilu laka laa yaxilu ficlu lmunkar ilay munkar falaw shay makin halaale laka halaal makin e uma yaga rajul rajulki shalay wala munkarka reeba lakulma su rajulki kale lakulma min algadi baridi walaaluwa rajulkana ala xaali hali rajul rajulka hal shay kusugnyaa ma sidii munkarki sameeya falaa yamnac rajul rajulki kalay reebay mareeba hu rajulki makureeba dalika lmunkara makureeba an yakuna ini had makureeba akiilahki wala amaw had makureeba wa sharibahki wala aad had makureeba wa gacidahu rajulka sige munkarka sameeya lafadeeda had makureeba falama facaluu marki falen dalika lmadkuura madkuurkas kaasay o falen alarabalaha ilahay weele kuluba bacdin bacdigooda galbiyaalshe bibacdin bacdo kal weeli uma qaala uma gara annabiyu naba may akriyay lucina aladina kuwa yala lacnadi kafaruu kufriya min bani israail reer banu israil kumid ala lisani daud nabilahi lisaan lisansha korsheelka lacnad wa cisa ala lisaani ciisa bni maryam ciisa bnu maryam lisaan lisansha korsheelka lacnad dalika kaasoo oo lacnad saabitun waasiln a bima casaw bisababi ictiyaanihim haasilnimadooda sababkeed wa kaanuu haadeen sababkeed yactaduna kuwa adgudbi haadeen kanuu may haadeen laa yatanaahuna kuwan reebtoman can munkari munkar isheen reeban iyo haadeen munkarkaas oo facalu hu munkar labisa huwa shaya baaslaadi ma shayan min shay kanu haden abas laadi yafcaluna ku falaayan haadi iya baas laadi tarama ergaas kaiira ma badan kairkaso min min bani israiil kumid yatawalawna kuwili waaladaayan aladina kuwi kafaru kubriyan kuwili waaladaayan aragaas labisa huwa shay abas laadi ma shay an shay gadamad hormarisire lahum yo anfusum nafyaalkooda hormarisiri ilaa qawli qawli lahi taala fasibuna ilaalkudeer uma qaala yani kalaamaya uma qaala nabiy naumay goole kalaamaya walkalma jar walkal mermyalo lawalahi kdhaarday latamuruna fartan fartan bilmacrufi wanaag fartan walatan anas oo kale nagaten macruf fara walatanhawuna reebtan reebtan an lmunkari reebtan walata'kudana gobtan calaa yadi zaalimi kano walulmi o galantisa gobtan walata'diruna laabtan oo laabtan hu aaalim aalima aalimka ala agga ka korsheeki laabtan adran laabowka laabtan walataqsuruna xabistan xabistan hu aalimka ala ai cala lxaqi haka korsheeki xabistan kasran xabisoka xabistan o layadriban alahu ilahay welay oo welay bigulubi bacdikum bacdigin galbiyaalshay garaacay calaa bacdin bacdi kalka garaaca uma layalcana layalcanakum ilaahaysan lacnaday kama sadi lacana huwa ilahin lacnaday hum ladinkasan lacnadi oo kale sawamay uley xadiska abu daud tirmidiy waqala tirmidi ma adisa hada adisa xadiskaas oo xasan dajiisa hasan eh can ibni mascuudin cabdullahi bin mascuud radi allahu taala anhu qala cabdullahi minka gore gaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasul shema gore ina awala ma shaykan horey dakala nafso nuqsaan galay calaa bani israail reer banu israil korso nusaan gali tan hurayto anahu shaniye kana rajul kofya may haaday yulaa yalaa huwa rajul ini lakulama arajula kof koka lakulama haad lama gofasta kulmaayo fayaqul rajul awalu rajulka ulmeerey ya haadaka lirajul laakhari mengarey ya haadakano itagi lah lan yahow ilahay koobsooy ay itagi lah ya haadakano lan yahow itagi lah ilahay koobsooy wada anta ad kutab lan yahow yani ma walaagi tasnacod subiyaht min almunkari walmacaasiye munkarki macsida sameyahay susudhaaf fere may weli fa inahu ina almunkara munkarkan kam e laa yaxilu huwa munkarka alhalmelakadlahanta munkar alhalmking e ficlu lmasidin ad sameyahay alhalmaking e fa inahu shani laa yaxilu ficlu lmasiya macsi falowsha alhalmaking e lakadhalmaking e usmugtag walahan usudhaaf fere uma yalga arajul rajulki kalay oo dad oo kheerka dadan sheegay lakulme hu arajul alaakara lakulme min algadi baridi lakulme walhaal huwa rajulki oo munkarka sameeyayna calaa xaalihi ali rajulka sugunya munkarkii sameeyahay umaasadi sameeyahay falaa yamnacu mareebaaw hu rajulki mareebaaw dalika yani ligaahu likulumaw shay mareeba oo lankan humaasa sameeyahay likulumay makureebaw dalika almadkuuru le falaa yamnacu mareebaw hu rajulki mareebaw dalika madkuuru madkuurkaas kaase oo us aragay lankan humaasa sameeyahay arag makureebaw an yakuna huwa rajulki ini aad makureebaw akiilahu akiil rajul rajulkaas kiila amaw haal wala amala dhamaw haal yani akiilahu haal fi akli wafi yani washarikahu zamilahu washarikahu saaxibta iyo sharikta nagal fi akli amaw ku aha akiilahu an yakuna ini haado akiilahu ki wala amaw haado rajulkaas saaxibulmaside washaribahu ki wala dhamaw haado saaxibka waada wagacidahu ki sulafadeeda haado makureeba lanki shalay la munkar sameeye kureebay geeka munkarki obkar sulafadeeda wala iskulaame iskula dhame munkarki na lankisubiya waan argahay falama facaluu maki faleen oo munkarki reebu waaye dalika almadkuura madkuurkaas falen oo yani macsidii reebu waaye yadarab allahu ilaahay may garaaci guluuba baclihim bacdi bani israail reer banu israail bacdisho galbiyaalsho bibaclin bacdika ilahay ka garaacy ilahay ilahay garaaci lama guluubti iska dari uma qaala uma gala annabiy nabo akri lucina aladina akri lucina aladina kuwa yala lacnade ilahiy lacnadi raxmad ilahi lakufogay kafaro kufriyen oo min bani israail reer banu israil kumid ah ala lisani daud nabilahi daud lisan sheelka lacnadi wa cisa ala lisani ciisa bni maryam ciisa bni maryam lisan shay korsheelka lacnadi dalika kaas oo lacnada ena yani bima casaw bisababi cisyaanihim caasinimadooda sababkeedi ahaati oo kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda yactaduna kuwa cadgudub ahaadeen muctadiinga nagadeen ambid ilahi adilen adina caasinima sameeye saas daraadi ankadidi macnaha lacnadaas kaanuu may haadeen nimankaas oo ahlu banu israailka oo isin manhaten lamilaya kaanu may haadin laa yatanahuna kuwan iskureeban yaadin aman kureebto mancang munkarin munkari shay iskureebaan munkarkaasoo faclu iyo bacdusho falaayan hu munkarka falaayan labisa huwa shay abaas lahadi ma shay min kaanu haadin yafcaluna ku fala haadin almaksusu bidami ficlun ficl sho baas lahadi wa oo dhankoona munkar sameeyo kan kalena kureebaan taraamay baragaasi anta muhahay mukaadabo katiiran walbadan iyo aragaas oo minhu min bani israiil kumid yatawaluna kuwil weeldadaayan aragaas aladina kuwii kuwila waadadaayaan oo widaay widaay widaaytokay kuwaadadaayaan kafaro kufriye yahuudiya mayba onayo quraish intinseedena yani makay onaisinsinjarna haga kategantin yeran yo ahlu kitaab ahayn dadkin sanam awdaa haga kategantaran kolka yani may argaasehen walbadan oo banu israail kumid a yahuudiye yatawalawna kuwila waadadaayaan aladina kuwii saaxib widaay hoosaas kuwaadadaayaan kafaro kufriye labisa huwa shay baas lahaadi maa shayan min shay badamad hormarisiday anfusum nafyaalkoodi lahum yolahantood inis hormarisiday taasa baas lahateed ilahi ilaa gawli gawli lahi taala fasigun ilaalkudeed suuratumaaidorwer yani uma qaala nabiyna umay kagolay kalaamaya walkal meelmayaal wallahi akdhaarday lataamuruna fartan oo fartan fartan bilmacrufi wanaag fartan wala tanhawuna reebtan oo reebtan can ilmunkari shay munkar ena reebtan wala ta'kudana gobotan oo gobotan calaa yadi zaalimi zaalimka galantis gobotan oo gobotan wala tadiruna laabtan oo oh, laabtan wala tadiruna usii fasiri doone yani laabtan lay ay tacdifuna laabtan lay laabtan oo oh, laabtan ho yani wa kay saas oh, wa yani ala lxaqi hu adaalim adaalimka laabtan ala lxaqi hagga korsheeka laabtan adran laaba laabtan wala taqsuruna xabistan oo xabistan yani waa kay ho daalimkaasa xabisaasan ala xaqia xabisaasan kasran xabiso ka xabisaasan ay wala taxbisunahu wa usi fasiro doone xabistan oo xagga korshay ka xabistan o misne maaha hadii munkarki idaalinki galantiisa gobodo ay munkarki lareebo a o layalriban allah ilahay garaacay bigulubi baclikum bacligin galbiyaalshay calaa baclin baclikalka garaacay uma bacda dalika layalcana layalcana huwa ala lacnaday oo lacnaday kum isinsin lacnaday layalcanana wa layalcanana huwa ala lacnaday rees kum isinsin lacnaday kama sidi lacana huwa ilahin lacnaday hum banu israil lacnid oo kalsin lacnaday reed ay rawa mayla a munkar macrufkina la faro munkarka lalareeg walatamuruna walahi latamuruna taasle hadiska mela baabka ninkuwaafgo rawa may ure xadiska abu daud atirmidi waqala tirmidi may kol xadisun hada xadisun xasanun darjis xasan hada lafdagan kan lafdu abi daud abi daud iyo nmaylikare tirmidi wuriyaanalari lafda kan ma iskulaha abu daud hada lafdagan kan lafdu abi daud abi daud lafdi shay wa walafd tirmidi imam tirmidi lafdi shay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shemekoe idaa inahay lama waqacat banu israaila reer banu israail marki dhiyeen filmahay filmasa fi lmacaasi macsiyaalo marki kahoobadeeno macsi suubyaw nagadeen yo nahad may reebtay hum banu israaila may reebena culamaahum culamaau bani israail reer banu israail culmadoodi ya reebeen walaan macsidi munkarkan isku dhaafa diinten mal ogolo ilahay ma ogol sarin falam yantaho ma reebtoongna banu israailki uma sidii munkarki makureebtoong fajalaso marki dem culmadi yoona lafadheede hum ahlalmacaasi macaasidi helkoodiya lafadheede fi majaalisi majaalisi ahlilmacaasiya lafadheede haye wamawaakaluu la'aameen hum yani waa kay ahlalmacaasiya wala'aamo nagdeen washaarabuu la dhamen hum ahlalmacaasiya munkarkii maasidi walisuubiyaen aladamena laaamen fadarab allahu ilahay reed weelay garaacayhin quluuba bacdin bacdo bani israail reer bani israiil bacdisho kalbiyaalshowa ah. bibaclin bacdo kalka garaaci walacna ilahay lacnadayhom banu israail iya lacnadi ala lisaani daauda wa ciisa bni maryam dalika madkuurkaas oo lacnadeen haabitun waxaasilun bima caso bima saba bima caso yoo caasiyen sababkeed waay wakanuu haden yactaduna kuadgu ihaadeen fajalasa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka hafadheedi wakana rasulka muttakiyan ki uskun ya dagigsanayo dha hafadheeday tartiibaan fadheeday faqaala nabiy omay goray laama iya walkalma jiran wallahi ladi yakadhaa raza ile laama iya wallahi ladi nafsi biyadihi sunaate dhaaraday hataa taqdiruu unti kulaabayan hum ladinkaas oo maato sameyn kulaabayan cala lxaq yaka korshay ka kulaabayan abran laabo kulaabayan qawluhu taqdiruhum ay tacdifuhum laabayan lay walaa taksurannahuna ay lataxsibunnahu lataxsibanahu lataxabisanahu xabisan xabisan may le yani abi da walafdu tirmidi imam tirmidi lafdiji qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagoolay lama waqacat banu israaila reer banu israail marki dhiyeen oo yani wa ka fi macaasi macsiyaala ka dhiyeen o inin awo walana macsisamayo nagde iyo nahat may reebtay hum bani israail may reebtay culamaahum umala culamaa bani israail reer banu israail caalimiintood iyo reebeen munkarka isudhaafa ere falam yantahu banu israailki mareebtoona ani macasi makureebtoon macsidii horon sameeyo nagden markaasa fajalasuu lafadheeden uma yaldahu min algadi wahuwa cala aali falaa yamnachu an yakuna akilahu washaribahu wagacidahu telfasraash kolka culmadii hoob arageen baraho balkulameen fajalasuu iskulafadheeden hum ahla lmacasi iskulafadheeden fi majalisi majalisi ahlilmacasi ahlulmacasi majaalistood iya lafadheeden wawakalu laamin hum ahlmaahlalmacasiya laamin وsharbu ladhamen hm ahl lmacasiya ladhamen fadarb lahu ilahay garaaci guluba bacdin bacdi bani israail reer banu israail bacdigoodi galbiyaalsho ilahay bibacdin bacdi kalka garaaci walacana huwa ala lacnaday hum bani israail alacnaday cala lisani daauda nabilahi daud lisan shay waisa ala lisani ciisa bni maryam ciisa bni maryam lisan shay yani lamariyo radi alahu taala alayhima asalaatu wasalaam wa lamadaas lisaansha wa ilahay ka lacnadiyo walacana huwa ala lacnaday hum cala lisani daud waala lisani ciisa bni maryam dalika kaasoo lacnada ena bima casoo bisababi cisyaanihim caasanimadoodi sababkeed wa owa kaanuu bisababi kownihim ahanshadooda sababkood yactaduuna kuwa cadgudubhaadeen wa fajalasa rasuul lahi fadedi sala lahu alayhi wasalam kana wa rasuulka may ahaaday mutakiyanki ustung meel dagiigsan faqaala nabiy nao may kagolay laamaya walahi kadhaarday aladi aliya kadhaarday nafsi naftay biyadi yadi ladi ladi galantiisa sugnaatay kadhaarday xataa taadiro inti kulaabasan hum daalimiintas mis ahlalmacaasi kulaabasan ahi yani cala lxaqi hadi korshay kulaabasan adran laabo kulaabasan qawluhu qawl nabi labo golshay tadiru kulaabasan hum ahlalmacaasi kulaabasan ay tacbiu kulaabasan hum ahlalmacaasi cala laqi hadi korshay kulaabasan la walaa taksurunna xabistan oo xabistan ey lataxsib lataxbisunna xabistan xabistan ho daalimkaasa xabisaasan cala lxaqi kaxabisaasan yani wa kay kasran ey yani wa kay xabsan xabiso kaxabisaasan tiyoda fasirsi araabi cashar hadiski tumiya farad marwiyon an abi bakrin sidik radi alahu taala anhu qala abu bakr may ka gore ya ayuha naasu dado kuwan iho inakum isin takra'una hadi laaya aayadan akriyasan ya ayuha aladina aamanu calaykum laazima anfusakum nafsin laazima laa yaduru ma dhibaayo kum isin mang masan dhibaayo lalahu amanka dhum idah tadaytu hadisinganuaadate aayadan akriyasan waini anina samictu degi rasuulalah degi sala lahu alay slam yaqul rasulka halgoladi ina annaasa dadka ida ra-o hadi aragan aaalima aalim aragan falam yaakudun gobna alaa yaday yaday aalimi aalimka lamaisganyaad oo wala usumaato dalbahailin kureebneen gobon aw shaka may dawa an yacuma ini acmimohum yo allahu ilahay kaamim ya dhow bicigaabin cigaab kaamim cigaabko minhu min allah ilahay shek ahaado aalimka lasugobda adila gobda waayo yani cigaaba ilahay dadkaamime ay cigaabi hadega ida nazla alcadaabu nazla yani wa ka ay yacum saalix wa daalix waa ire ama uriy adika abu daud atirmidi anasa biasanida kuriya yodon rijaal yaalo oo saxiihatin an saii rijaal saxiix sanad sanad manaa rijaal rijaalo saxiix yodon kuriya alxadiis raabic ashar an abi bakrin sidiq radi allahu taala an qaala abu bakr may kagolay ya ayuha naas dada kuwan eho inakum isin asaabay tagrauna akhriyaasan aadilaya ay dantan aya akriyaasan ya ayuha aladina aamanu ku yaalin awarmayno calaykum laazima anfusakum naftatin laazima naftin toosiya laa yaduru ma dhibaayo kum isin mang dhibaayo lala huwa man dhumi ida tadaytum hadii si mahrun gaadateen landhumi walmasimudhibaayo e ya aidin akriyaasan bes kalkun yani macrufki mafaraasan unkar mareebaytan saaidina kagaabsaten waini anina samictu rasuulallahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaa dheegi ina naasa dadka idaa ra-ow naaska hadii azaalima lan zaalime dadulmiya argan falaa ya falam yaakudu naaskin gobone calaa yaday yaday zaalimi zaalimka lamiskanyaadon gobol aw shaka may dhowa an yacuma ini camimo hum hoom kaso ini ami hum annaasa dadka camimo dhow allahu ilahi kacamim bicigaabin cigaab kacamim cigaabko minhu min allah ilahi sheku ahaadi kawaama yuriyay xadiskana abu daud atirmidi anasa biasanida rijaaliya kuri asanidaasoo saxiihatin ansaxdaya kuri wa baabu taklidi cugubati man of cigaabshay adkaashadiisiyan baabey ahay amara bimacruufin winaag faray ownaha reebay can munkarin reebay fed wakhaalafa gowlahu gool shay khilaafay ficlu ficil shay khilaaf ciqaabshay dorsanaantis anbaabay a baabu taklidi cuqubati man qof ciqaabshay adkaashidiisi anbaabay amara huwa manka faray bimacruufin winaag fari wanaha o nahaa huwa manka reebay an munkari munkar reebi wakhaalafa qowlahu maful mukadame wakhaalafa khilaafay qowlahu qowl man mankaas golshay ficlu ficlu man manka ficlshay reeb khilaafi qaala lahu tacaala ilahay may ka gol atamuruna annaasa dadka miya bilbiri samafal farasana watansawna hilmaamasana anfusakum nafyaalkin hilmaamasana waantum walhaal antum isin tatluna fiyasan alkitaaba kitaabka kamilka fiyasan falaa tacqiluna aglima lihidinama aglima waadane aglima lihidinaw yani yatamuruna naasa dadka farasana bilbiri sama winaagiy farasana watansawna anfusakum nafsin hilmaamasana winaagi magdhagamasana walhaal antum isin tatluna fiyasan alkitaaba kitaabka fiyasan afalaa tacqiluna ma aglima lihidina yani waqaala lahu tacaala ilahi may kagooley ya ayuha aladina amanu balinabrmaayano lima may taguluna ilaasang mawal ficil laa tafcaluna isiman falan wal isiman falan may inkagolan insheegdan lima may taguluna nkagolasan ma shay inkagolasan laa tafcaluna falan hu shaygi kabura huwa magati ya winadi magatan ning magatin dhirif yana winadi cind allahi ilah agtisa winadi an tagulu kagolan ma kagolan laa tafcaluna isiman falan waqala lahu taala ilahi may kagolay ya ayuha aladina amanu huya linabrumaayan yani h lima may taquluna ngiraasan ma shay ngiraasan laa tafaluna isingan falaan ficilki goolki ma in iskhilaafsan yi may lafaday ficilka goolka iskhilaafsan winaag hooda frit winaagina lakomuuq kabura huwa maqsiya winadi kabura huwa maqs dafcalmadxi wazami kabura may winaday kabura huwa maqsiya winadi faacilkagadarany wujuba maqtan ma tamyiizu kabura huwa maqsiya winadi maqatan ning maqatin dhirif yalwinadi dhirif ilahay winadi cind allahi ilahay disk winadi an tagulu kagoolaan maa kagoolasan laa tafaluna isingan falanua ilahay caridis eedan wintu hadisin saaslamdo kabura huwa maqtiya winadi maqtan ning maqtin dhirif aliya winadi cind allahi ilahay disk winadi an tagulu kagoolaan maa kagoolaan yani qawlukum yani an tagulu kagoolaan maa kagoolaan laa tafaluna isingan falan waqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay ikbaaran mukbiran haal ilahay kabraayo can shucayb nabiy llahi yani wa kay khadiibulambiyaa kukawarama kuwarbixiya sala allahu alayhi wasalam eray wama uriidu an madoonaaw an ukhaalifa inan khilaafokum isinsin khilaaf madoonaaw ilaa maaginsi kasin khilaaf anha an reeba kum isin anu maaginsi anin wal siin kureebo waan hadan siin siin daba mara mafadawa eri manaa ah. saaso kalkun ilaahay soonayo odoonkaas suaalaage nabishay shuceeb nabilahi shuceeb khadiibulambiyaai aftahan ahay ambiyad ilahay eeda yani wa kay gomsi lahadalahay oo yani hadal fasiixan kalahadalahay o an shucaybin usoo waramo ilahay mer ay sala allahu alayhi wasalam ahay ilahay may kagoolay wama uriidu shuceyb ale wama uriidu an madoonaw ana an madoonaw shuceyb ahaa nabag laasindiri ahaa madoonaw an ukhaalifa ana ini dib maro kum isinsiin dib maro madoonaw ini an madoonaw ilaa maagi insikeen isinkilaaf anha ana an reebahay kum isinsiin kureeba canhu maagishe wala an hata siin kureebaha ini an siin dib maro masadaw e yani waa gool saasal baahan yure ilahay ninka war biixiyahay ambid ilahi saasahayn isin saasnagda goolkin ficilka istiraafna waan abi zaydin abi zayd mayl kagoole may kagoole yani wa kay waan abi zaydin kunyadiis abi zayd lankileray mayl kauriyey magaashay usamat ibni zayd bin xarisa mawla rasuul sala allahu alayhi wasalam radia allahu taala canhuma usiyashelagraadlanagda gaala yani usama may kagoole xibi rasuulilahi ahan sala allahu alay salam ilahay rasuulsha kurikiyadin jelay qaala usama may kagoole samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka haalkagoolaw iya dheegi yutaa wa lakooye birajuli rajula lakooye yawma alqiyaamati ki yawma alqiyaama qiyaama maalinteediy goflo lakooye fa yulgaha huwa rajulki wal suurey fi naari naardatiya lageliye lagasuure fatantaligu may baonayo yani habahaase agasaabu badnihi badni rajuli rajulkaas ololadiis ololadaas mindeeriyaalshe iyo dalalala khayraan habahaayaan fayaduuru wareegey biha bil agasaabi min oo hoosisa kubehenga kadaba wareege kama yaduuru lximaaru dameerkan wareego firaxaashi maraanka wareego oo kale fayajtamicu ahlu naari naarti helkood oo addunyasa dasa jaran an kulmaayan ilah la rajuli an kulmaayan fayaquluna meelaan ya fulano hiblow ma laka ma dabata laka ad may sugnaadi may alam taku anta ad mahane taamuru anta ad ki faraw bilmacruuf yunaag faraw mahaane watanha anta ad ki reebo anil munkari munkar reebo mahadi jarne ma intaa ka geliya adin cadaabkan kan e un waa munkarka waa sameey jarne fayaqulu may ka golay balaa a haada jari macrufna fara jaray munka reeba jari kuntu an haada jaray aamuruki faraw bilmacrufi wanaagki faraw haada jari walaa aati laakin mulakooya hi macrufka waanha ana ana reeba yani lmunkari munkar ya reebay waaati waan lakooya hi munkarkanakooyaay koolka ay ficilka iskhilaafeen cadaabka saasa umutaysidisalewa mutafaqun aleyh hadeskana mutafaq waay qawluhu tandaliqu kagooli huwa bidaali del almuhmalati lidhiga del oo yani yalaafi wa tandaliq bidel bidaali yalaafi kaalkaas oo almuhmalati la dhibactiray macnaahu takruj abahaasu wal aktaabu alancaau min deeryaalo waaxiduhaana itbun aktaab lakajami waan abi zaydin abi zayd may lakuriyey usamat ibni zayd usamat ibni zayd bin xarisa radi lahu taala an mawla rasul rasulka lankiro jira sala lahu alayh wasalam ashi rasulka roy usaman yani taaswaasuna mawlilaya qaala may ka samictu rasuul allahi dheegi sala lahu alay wasalam yaqulu rasuulka halka goola adeegi yutaa birajuli of yalkoye rajul calim hadi jari yom alqiyamati fi yom alqiyama yaama maalinteed yalkoye fa yurgahuwa rajulki fi naari naardatlakatuure wal gobday naartalka dhaaride wa fatandaligu may baonayo habahaase yani si degdeg eh ah kabahaase aktaabu badnihi badni rajul rajulka ololadiis ololadaas min mindheeriyaalsi dalala khayran si degdeg ah hakabahayan wa fayaduuru wareege reed yani biha bil min mindheeriyaalki ak wareege kama sidi oo kaliyan wareege wari rasulka yadur lximaaru dameerkan wareegaw fi raxaayi siid maraagan ka wareegaw dameer siid mara sidan ka wareegaw indhola ku yidhi sidan wareegaw oo kale sunan wareegelilay fayajtamicu ahlu nnaari naarti ehelkood ya kulamaayaan ilayhi ila rajuli rajulkaan kulamaayaan fayaquluna ma iraayan ah, ya fulano hiblow malaka ma sabata laka may ad maykin sugnaadi alam taku anta ad mahadi jarne taamuru anta adaki faraw bilmacrufi inad faraw mahadi jarne watanha anta ad mareeban yani lmunkari munkar ma reebi jarne fayaqulu may kagoolay rajulki balaa ha kuntu haadi jaryan aamuruki faraw annaasa dadka bilmacruufi wanaaga dadka faraay walaa aatisa manakooyanahi macruufka manakooyaan koolka i ficilka iskhilaafeen waanha ana reebay yani lmunkar yaha reebay wa aati waa nalakooyay hi munkarka nalakooyaay sare manaa kalkun cadaab saasan kumutaysiyal kalkun baabu taklidi cuqubati man amara bimacruufin aw nahaa can munkarin wakhaalafa dawlahu ficlu tire igaabshaysan dornyadaalkridel wacaalimun yani culmadu fugahadati eraayen oo kale ibnu rasaan oo kale eraay wacaalimun saaxibu zubad wacaalimun lam yacmalan bicilmihi mucadabun qabla cubaadi lwasanti lahay caalim oo cilmi shayin ka camal falna may la cadaabay han sanamka caabudaayen hortiyo ya la cadaabay a kolka goolkii ficilka iswaafagaan yalan baahanyi wallahu aclam